bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna aلsheikh صالح بn cbdالlah الcusaymiي غafar allah lah wlahm جamيعا bsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cayna can amr bn dinar can abi qabusa mawla cbdالlah bn cmr اlcaas can cbdالlah bn cmr اlcaasi radي allahu tacala canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraximuuna yarxamhm الرaxman yarxamu man fi lard yarxamkum man fi الsma wmin daraa'iqi raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usul mutuun khaasatan usul xadiid اlmustafa warasul mujtaba sala allahu calayh wcala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacadati alcajl walajl fahada huwa almajlis asaadis cashar min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi alwafi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 badan ay ku jireen eh, kadibna maqsadka cilmiga iyo masaadirtiisa ayaa isna ku xigay maqsadka saddexaad ayaan caawa insha allah tacala bilaabaynaa maqsadkan waa maqsad u weyn waa maqsad alcibaadaat maqsadkaad loo yaqaanaa maqsad alcibaadaat waa maqsadka qofka allah subxaanahu wa tacala hadduu waafajiyo inuu cibaadadiisa sidii ay ahayd uu guta adduuniya aakhra buu liibaan heli shaki ma lahan qofkii cibaadadiisa ay hallowdana adduun iyo aakhira hoog uu ku dhici marka arinta cibaadada arin sahlan ma ahan lidaalika tacriifkeeda xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alcibaadatu xagga luqada addullu walkhuduuc addullu walkhuduuc qofka inuu isdulleeyo iyo inuu isdhiibo inuu madaxa hoorsado xagga luqada waa taa weeyaan addullu walkhuduuc xagga isilaaxa culimadana waxaa weeyaan tacaariif badan baa lagu sheegaa laakiin tacriifka ugu jaamicsan ugu ururinta badan waa tacriifka sheekh alislaam ibnu teymiya caleyh raxmatullah ku tacriifiyey uu leeyahay raximahullah cibaadada markuu ka hadlayay ismun ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allah wayardaahu min alaqwaali walacmaali albaatinati waاldaahira waa magac uruuriye ah oo aada u guda weyn wax walba ayaa soo hoosgeli arinta iyadoo uruureysana waxa weeyaan shay kasta uu rabbigan jecelyah subxaana wa tacala ayaa soo gudageli raallina uu ka yahay ama qowl ha noqdeena aqwaashi oo qof cafka waxa lagaga dhawaaqo kelimad tawxiidka ay uga sarrayso iyo acmaasha jawaarixda laga qabto salaaddii iyo faraaishii ay ka mid tahay acmaashaas ama ha noqoto mid qarsoon oo acmaal qalbiga ka ah, iyo iimaankii iyo waahiratii mxuah muuqata weyaan marka cibaadadaas iyada ah oo maqsuudka maanta loola dan leeyahay in halkan ay tahay acmaashii daahirkeedu la qabanayay sida eh, mxuu ahaa eh, iyo wixii ka horreeyay oo iyo wixii la midka ahaa iyo sidoo kale eh, soonkii zakadii xajkii jihaadka fii sabiili illah caza wajal inahaas ayuu imaamka xafidahullah uu kusoo kulmiyey baabu alcibaadaat wuxuu ku khilaafay aimada ka horeysay oo baabuljihaad gadaal ka keeni jireen maadaama jihaadku cibaadada ka mid yahay darwatu sanaami lislaamna uu yahay wuxuu kusoo daray baabulcibaadaat sheekha xafidahu llah walacala huwa alansab wallahu aclam almaqsad athaaliu maqsadka saddexaad alcibaadaatu waa cibaadaadka weeyaan cibaadaadkan maqsadkaas kitaabo badan dhowr kitaab ayuu ka kooban yahay alkitaabu alwalu kitaabka koobaad aahaaratu waa ahaar ahaara weyaan kitaabka koobaad ahaarada xagga luqada waxaa la yidhaha alnadaafatu waاtakhalusu min aladnaasi xisbatan xisiyatan cafwan aw macnawiyatan qofka inuu mxuu nadaafo la yimaado alnadaafatu waاltakhalusu min aladnaasi xisiyatan aw macnawiyatan inuu qofka iska nadiifiyo ood ka muxuu ahaa dhexbaxa ood ka zuuliya wasakh kasta iyo xumaan kasta oo jirka ku dhacdo ama ha noqoto adnaastaas mid xisi ah oonan la arkaynin amaba ha noqoto mid macnawi ah xagga istilaaxi culimada siay isku waafaqeenna amaba siday muxuu u yaqaanaanna ficlu maa tustabaaxu bihi asalaatu aw fi ma xukmuhaa kalwuduui wاlgusli wa النجس اnajas waxaa la yidhaahdaa ficlu maa tustabaaxu bihi salaatu salaada wax alle wix lagu banaysto oo la suubiyo ayaa la yidhaahdaa wamaa fii xukmiha iyo salaada wixii la xugun ah oo kitaabka qur-aanka qabashadiisa ka mid ah awaafkii ayaa ka mid ah awaafkii ayaa ka mid ah waxyaabahaas oo dhan salaada ayay la xogan yihiin oo xagga weyse u baahan yihiin weyaan marka wax kasta oo salaada lagu banaysto eh, in qofka uu falo weyaan amaba wixii la xugun ah tusaale ahaan marka weysadii oo kale waxaa lagu banayay salaadii walquslu qabayskii haddii janaabo meesha ay taal ama xayd u yimid oo laga daahir noqday isna weysada ka horeeya aw isaalat najas ama najaasada in la zuuliyo intaasoo dhan ayaa la yidhaahdaa ahaaro ayuu muxuu ahaa ay culimada leeyihiin raxima ramata waasica alfasl awal faslka koobaad oo kitaab ahaara hoos imaanaya alطahaaratu min alnajaasaat najaasooyinka in laga daahir noqda ayuu u fasal yahay weeyaan kadibna abwaab ayaa hoos imaanaysa kitaabka tartiibkiisa waa maqsadki inuu sheega kadibna maqsadkii uu kitaab ku hoos sheego kadibna kitaabkii uu fasal ku hoos sheego kadibna fasalkii uu abwaab ka hoos sheego waa inta ugu hoosaysa kadibna axaadiista nabigana ka dambayso alayh salatu slam ariiqada tartiibkiisa waa noocaas baabu listinjaai wlistijmaar baabu listinjaai istinjada oo biyo lagu istinjaysta ayuu baab yahay iwalistijmaari dhagax in lagu istijaysta iyo la nooca ah ama la midka ah ayuu baabkan weyaan istinjada waa biyihii istijmaarkana waxaa weyaan dhagaxii wixii la ah oo nijaaso layskaga zuuliyo waadna garanaysaan sida fadliga badan waxaa weyaan qofka in labada isku dara in uu dhagax ku istijaysta amaba waraaq amaba qoray ama wixii la mid ah oo najaaso ahayn waa noo insha allahu tacaala rawdka amaba degada iyo wixii la oo sida muxuu ahaa cadmiga iyo lafaha wixii la midka ah wixii la ama quruuradda wixii la midka ah, ah way ka baxayaan laakiin wixii kale way soo gelayaan qofku markaas inuu ku istijaysto waxyaabahaas oo meesha nijaasada ku zuliyay muxuu ahaa jirmigeeda iyo muuqaalkeeda kore kadibna uu biyo gadaal ka raaciyo taas ayada ayaa fadli badan lidalika rabbigan subxana wa tacala ahlu quba wuxuu ku ammaanay arinta iyada ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutaahiriin marka dadka ayaga ah fiihi rijaalun cafwan fiihi rijaalun yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu lmuahiriin marka raggaas saas loo ammaanay nabigaa weydiy alai slat slam xataa arrinta iyada markaasa waxaa weeyaan waxay noqotay waxay ku isjeedaan dhagaxii iyo wix la midka ay ku zuuliyaan muxuu ahaa aharkii iyo muuqaalkii nijaasadii ama kaadi ha noqoto ama masaxara ha kadibna biyay raaciyaan lidalika rabbina subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ku ammaanay in ay dad wanaagsan yihiin oo la jecel yahay weeyaan ayib xadiidka laba boqol iyo siddeed waxaa laga wariyey khaadimi rasuuli illaahi sala alla slm maalikin qaala anas kaana nabiy nabigan wuxuu sal alla slm idaa kharaja markuu baxay lixaajatihi dantiisa ood masquul aada weeyaane ajii'u waxaan la imaan jiray oon keeni jiray ana aniga iyo wa wiil macanaa annaga inala jirta idaawatun uba weysood uba weysood ama caagga weysada weeyaan oo min maa in ah. marka iyada caag ma jiro horta ma jiri jiri <laughs> ma filaa in waqtigaa jiray intaada warshadaha la helay unbaa haaliban caagga uu muxuu ahay soo baxay yastanji wuu ku wuxuu la jeedaa ninka la yihahda anas yastanji wuu ku istinjaan jiray bihi muxua ayuu nabigeena ku istinjoon jiray calayhi salaatu wasalaam marka nabigu u khidmayn jiray calayhi salatu wasalaam weysadaas ayaa isaga canu kale ay u qaadi jireen markaasuu nabigeena ku istinjoon jiray kuna weysaysan jiray weeyaan xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga waraa alislaam qala wuxuu yihi abu hurayra radi allahu tacala anhu arda ittabactu nabiya nabiga ayaan raacay sala allahu aleyh waslem oon dabagalay wa kharaja walaal qad kharaja isagoo u baxay lixaajati dantiis u baxay weyaan nabiga oo mxuu aha ifbax u baxay ayaan raacay nabiga aad bay saxaabada u jeclaayeen intaay usoo degin aayadda alla u yidhi subxana wa tacaala wallahu yacsimuka min annaas wuxuu dhihi jiray layta rajulun saalix min asxaabi yaxrisunii nin wanaagsan oo saxaabadeed ka mid ah dhalinyaro noqoy ama qof caadi ha noqday weyne oo ilaaliya caawa inaan helo waa igu ficneed lagu soo dejiyey wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadkaa ilaalini markaa kadib ayuu nabiga iska dhaafay alai sl slam lakiin saxaabada iyado tahay haddana inay la socdaan oy nabiga ay muxuua u heliyeelaan aad bay u jeclaan jireen abu hurer marka nabigu udhacay fa kaana wuxuu ahay nabiga alai sl slam laa yaltafitu midaan milacsanin qof milacsi badan oo muxuu ahaa gadaal aad u fifiiri nabiga ma ahan jirin fa danowtu minhu u dhowaaday fa qaala abu hurer wuxuu yidhi fa qaala nabigaan wuxuu yidhi cafwan sal slam abqinii ii doon oo ii axjaaran dhagxaan ii raaday astanfidu biha aan ku istinjoode oo najaasada iskaga zuuliye biha iyada aw naxwu axu la mid weeyaan hana ii keenin bicadmin laf ha ii walaa rawthin degana ha ii keenin weeyaan faataytuhu degada waa saxaraha geela ariga iyo wix la midka iyo keenin weeyaan faataytuhu waxaan u keenay biaxjaarin dhagxaan baan u keenay biarafi hiyaabi maradayda muxuu ahaa iyo dharkayga darafkiisaan ugu soo qaaday dhagxaan fa fawadactuha waxaan dhigay ilaa janbi nabiga dhinaciisa wa aradtu canhu waa iskaga jeesta nabiga falamaa qadaa markuu nabiga dhammaystay ifbixi markuu dhammaystay ayuu atbacahu raaciyey bihinna dhagxaantii ayagaha ayuu meeshii najaasadii ay kasoo soo baxday ayuu nabigeena raacay sala allahu aleh wasalam xadiidka laba boqol iyo toddobaatanaad idan qofka muminka ah ilaahay wuxuu u banayay subxana wa tacaala inuu dhagax ku istijeen karo iyo inuu biyo ku istijeen karo inuu israaciy ayaana fadli badan dhagaxa booskiisa wixii istaaga oo tiishika waxyaabaha la adeegsado iyo wax lamidka dhimana ayagana waa un la eh, inuu marka kan kaligeed isticmaalo kan keligii isticmaalna waa u bannaanta labadaba inuu jamciyo ayaana fadli badan weeyaan sidaan hore usoo marnay xadiidka laba boqol iyo toddobaatanaad can abi qataadata waxaa laga wariyey meel banaanka ayb dhallinyarada beryahan moogta xitaa waxay ka baqayaan quraanjada raggii hore libaaxa qaban jiray jiri ay galbadeen marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ama xadiidka meel ma soo saartay ayib xadiidka laba boqol iyo iyo toddobaatanaad can abi qataadata laga wariyey ninka abi qataada la yidhaahdo magaciisa waxaa la yihahdaa alxaari ibnu ribciy ayaa la yihahdaa alkhasraji magacaas looma yaqaana abi qataada unbay saxaabada u yaqaanaan cafwan dadkeen u yaqaanaan magacaasuu mashhuur ku yahay xitaa taraajimtiis markaad kitaabaha u noqoto eh, taraajim saxaaba qoray sida alistiicaab iyo alisaaba iyo eh, mxuu ah usdulhaaba iyo kutubahaas markii aad u noqoto kama helaysid alxari ibn rawci kama helaysid oo bilawga hore abu qataada ay ku bilaabayaan lidalika waa inaad ka raadiso hamza hamzadaad ka raadiso markaad tarjamadiisa baarayso weyaan marka abu qataada magaciisa waa alxari ibn rabci baa la yihahda alkhasraji waa reer khasraj ilaa wuxuu noolaa khilaafadii sayd cali radia allahu tacala anu arda cumrigiisa aad buu dheeraaday ilaa khilaafadii sayd cali ayuu noolaa taraajiimta qaar waxay leeyihiin iyo mutarjimiinta qaar ilaa wuxuu noolaa bacda caliyin bizamanin awiil zaman dheer ayuu kadib noolaa zamanka cali khawaarij la dagaalamayna raggii eh, mxuu ahaa qeybta kaalinta fiican ka geystay ayuu kamid mid ahaa radia anhu arda can abi qeyrata waxaa lagu yihi alxaari ibni rabciy alkhasraji can nabi wuxuu ka wari sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi idaa baala hadduu kaadiyo axaduku midkiin falaa ya'hudanna yuusan ku qabanin dakarahu ximintiisa taranka yuusan ku qabanin biyamiini midigtiisa walaa filimaai waalka uu biyaha ka cabaana yuusan ku neefsanin oo isagoo afka ku hay ku neefsanin waxaa loo bahan yaha waalka in dhinac liskaga bixiyo kadibna qofka uu neefsado kusoo laabto weyaan xadiidka laba boqol iyo ko iyo jaabir bni cabdillahi waxaa la wari qala wuxu jaabir qaala rasul rasulka alle wuxuu yidhi sal ama uu dhagax iskaga zuuliyo najaasada istijmaarka waa dhagaxa laiskaga zuuliya najaasada ah axadukum falyutir tiridheer ka dhiga weyaan oo saddex dhagax amaba eh, shan dhagax amaba toddoba dhagax amaba haddii waraaqyo wax lamid ay ah yihiin inta ayada saddex jeer shan jeer wamaa ilaa dalika saasaa sameeya nabiga ala sl slam ha ku khatimo xikmadda ku jirta maxay tahay allahu aclam laakiin witrka sideedaba in allaha witrun yuxib lwitra weyaan baabu nahyi reebid la iska reeb ayuu baabiya can in lagu bambaxa amaba lagu xaaji fi uruqi jididka iwadilaali harka oo qofka uu mxuah saxarihii waxyaabihii ku guta ama masquul ka dhigto takhaliga waa inuu ku musqulaysta weyaan baabunahyi reebidis reeb ayuu baab an takhali qofka inuu ku musqulaysta fi uruqi jididka iwadilaali harka weyaan xadiidka laba boqol iyo laba iyo sideed todobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasula rasulka al sal l slm qaala nabigan wuxuu yidhi itaquu war ka baq allacaniina kuwa naclada soo jiida ama labada dhacmood soo jiida iska ilaaliya qaalu waxay yidhn waman lacanani labada dhacmood soo jiida maxay yihiin ya rasul rsulka allow kuwa yihiin qaala wuxuu yidhi alladii kii weyn yatakhallaa ku bambaxa amaba ku xaaji guto oo ku musqul guto fii ariiqi nnaas dad jidkooda waa kan koobaad oo soo jiida aw fi dillihim ama harkooda meesha ay haraystaan geedaha harka iyo meelaha jirdinooyinka la fadhiista iyo meelahaas kuwa ku guta kuwa iyaga weeyaan labadaas shay iska ilaaliy ayuu nabiga alai sl slam meelaha ummadda iskugu tegayso oo fadhiyadooda qofki inuu umaan ama wasaqdhiga waxaa lamid ah, saxara waxaa lamid ah, maa yaquum maqaamahu qofkii inuu mxua wasaqdi iyo waxyaabihii dheebaradii iyo mxua faayadihii meelaha lagu soo tuuro ayaa ka mid ah weyaan iyadna naclad soo jeeda ay ka mid tahay aadaabu atakhalli nahi reebil iska reeba yuu baabi can albawli kaadi lagu kaadiyo filmaai biyaha alraakidi ee fadhiyo biyo fadhiyo in kaadi lala soo aado in laiska reeba yuu baabi baabkan weyaan xadiidka laba an abi hurayrata radi allahu tacala anhu anahu abu hurayra samica wuxuu ka maqlay rasuulka al sl sl qul isagoola laa yabuulanna yuusan ku kaadinin axadukum midkiin filmaai biyiyuusan ku kaadinin addaa'imi daa'imka ah alladii biyahaasoo laa yajri aanan soconin biyo fadhiyo yuusan qof ku kaadinin weyaan addaa'im ee nagi wey oo biyaha nagaanta meesha ku nag yuusan ku kaadinin alladii biyahaasoo laa yajri aanan muxuuah soconaynin uma intaa kadib in kormayrto ama uu ku qabaysto weyaan arrinta iska ilaaliya qofka laba xugun ayaa meesha ku jira laa yajriigaas waxaa loo diidaa waa laba muxuu ahay culimada qaar leeyihiin lilmustacmaliya culimada qaar waxay qabaan in biyaha mustamal noqona biyaha mustacmalka noqona inay biyihii haddii lagu dul muxuu ahaa lagu kaadiyo kadibna waxaa weyaan biyaha ay fadhiyaan mustamal bay noqonaya ay leeyihiin qaarna waxay leeyihin may waaba nijaasoobayaan labadana waa mxuu waa ixtimaal waarid ah kale uma yaqtasilu fiihi culimadu waxay leeyihin kharaja mahraj oo ukhrija mahraj alhalib haliban qofka biyaha saa kale markuu ku markuu xaajo guta inuu ku qabaystay u badan ee laazim maaha haddii aadan ku qabaysanaynin inaad ku kaadinayso lagogeli macne saas maahan saas ma ahan weyaan lidalika alimaam alqurtubi calayhi raxmat ullahi wuxuu leeyahay nabaha bidalika calaa maali lxaal xaaladda ay ahaan doonto gadaal dambe haaliban ku qabaystay ahaan doontaa marka tanbiihaas oo nabigu le alay sla slam uma yaqtasilu ama minhu maaalaalka ayuu nabiga ishaarayay ayuu leeyahay ama uu baraarujinayey saas ayuu leeyahay naam baabul bawli kaadi la kaaday ayuu baab yahay qaa'iman qofki isagoo taagan ma bannaanta mise ma bannaano xadiidka boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can xudayfata yamaan waxaa laga wariyey saaxibu sir rasul lah sal slm qala wuxu yhi nabiga wuxuu yimid subaatata qowmin qolo qashin qubkood ayuu yimid meel qolo ay qashin ku ritaan oo muxuu ahaa qashin qub u ah, ayuu nabiga yimid caleyhi salaat slaam fa baala kadibna wuu kaadiyey nabigeena caleyhi slat slam qaa'iman isagoo taagan uma intaa kadibna dacaa wuxuu nabiga u yeertay bimaain biyo ayuu u yeertay fa ji'tuhu waan ula imaaday bimaain biyo ayaan nabiga u keenay fatawada kadibna wuu weyse qaata nabigeena caleyhi salaat slaam nabi maxameda isagoo taagan kaadiyey bal ka warrama xadiidka waa muttafaqun caleyh bukhaari muslim ayaa isku waafaqay ayy mal jawaab culimadu waxay leeyihiin wakhtiga dartiis qaar waxay leeyihin meesha meel aad wasaq u ahayd nabigana waa la hayay caleyhi hadii marka nabigu u fadhiisto najaaso iyo xumaan baa nabiga gaari lahayd wa calaa dalika nabiga taxarus iyo iska dhowritaan ayuu nabigu waday caleyhi salaatu salaam qodob qodobkaas qodobka labaad waxay leeyihiin nabigeenna calai sla slam dhabarka ayaa laga hayay <clears throat> dhabarka ayaa laga hayay wa calaa dalika taagnidana cudurada qaar oo taagnida qofka inuu kaadiya way bixisaa waa iska mm, barbaaritaan waa moogta qaar saasay leeyihiin may e qaar waxay leeyihiin libayaan jawaas qofka haddii daruuro mararka qaar ay ku qabato in ay eh, daruuro ay timaado inay bannaan tahay caddayn oo nabiga dadku caddaynaya kamid ahayd laakiin asal ahaan kaadida waxaa weyaan qofka fadhiga inuu kaadiyo weyaan maxaa yeelay inuu taxarus sameeya loo bahan kaadi iska dhowra dad inta badan qofka isagoo taagan kaadiyana kaadidu ay ku hallaabaysaa marka asbaabtaas kala duwan ayaa waxaa weeyaan eh, eh, muxuu ahaa kolleyba culimada ay sheegeen soomaalida waa taqaanaan qofka gaalka qofka muxuu ahay isagoo taagankaadiyo islaamnimaduna ka baxay u qaataanba gaal taagnida kaadina ayaan haddii muxuu saa ay dhacdo ya marka waa calaamo gaalada loo yaqaanaba marka nabi maxamed akaadi alai isagoo taagan qofkii ay ka maqlaan waxaa khataraba inay qoorta ka jaraanba halis marka in qiilkaa loo raadiyo waa la yihahda saasay ahayd saasay ahayd oo ku sheegeenoo asal nabiga waa hadda xaalada kaligeed oo nabiga ala isagoo taagan kaadin laga sheego weyaan marka koleyba waa dhici qofka marar badan waxaa laga yaaba in xaalad adag qofka ay qabato oo taagin in ukaad ay ku qasbanaato uu ku qasbanaado sooma karto marka libaanaal jawaaskaas oo arrinta inay asal ahaan banaaneen ay asal ahayn laakiin in qofka haddii daruuro iyo arrin ay keento inay bannaanta caddayn nabiga dad ummadda ficlahaan uga caddaynayay inay aheeda u badanto wallahu aclam nacam baabu xukmi lmadiyi madida shayga layidhaha xukunkeeda ayuu baab yahay madida waxaa weeyaan waa biyo dabacsan ama aada u jilacsan oo cad oo ninka amaba haweenaydo markii ay faraciyaar iyo mubaasharo ay sameeyaan ka soo baxa labadaba weyaan dumarka ayuuna aad ugu badan yahay dumarka ayuu aad ugu badan yahay raggan wuu ka soo waana najaaso najaaso weyaan intuu u gaaray ayaana la dhaqi waxyaabaha soo baxa waxaa ka mid caadiga waa najaaso waa la yaqaana waxaa ka mid ah alwadyu bilwow wadyiga waxaa weeyaan bacda albowl qofka markuu kaadiyo kadib ayaa mararka qaar isna u ka baxaa wuu culus yahay laakiin isna waa najaaso anajaaso weliba kaaduu ka daba yimid wadiyaa la yihahdaa eh, qabaysna ma waajibiye sida madiidoo kale shahwe iyo faracyaar iyo baashaal iyo hawlahana kuma xirno eh, manidana waaba la yaqaanaa oo dee isaga baab iska macruufa weeyaan laakiin manida waa daahir sida noo imaanta insha allahu tacaala xukunkeeda asalka ah sida jamhuurta ay qabaan inuu daahir ya weeyaan eh, marka waxyaabahaas ka soo baxa kami madidaas ka mid a xukunkeeda ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiidka laba boqol iyo todoba shan iyo toddobaatanaad can ali waxaa laga wariyey ibn abi aalib ibna cami rasuuli illaahi sala alla alay slam qala wuxu yhi sayd cali kuntu waxaan ahay rajulan madaan ee medi badan aad ay medid ugu timaado rag waa kala duwan yihiin medidu muxuu lagu kala duwan yahay medidu waa lagu kala duwan yahay kaalidu waa lagu kala marka aad u medi badan ayaan ahaa ayuu leeyahay sayd cali radi allahu tacala kadibna fastaxyaytu waxaan ka xishooday an as'ala rasuula rasulka ala sal sl inaan weydiiy arrinta ayadahayd riwaayaadka qaar waxay leeyihin limakaani ibnatihi minii gabadhiisii oo faatima binti rasul lah sl slm sayidat nasa alcaalamiin ayaa xaaskiisa ahayd marka waxyaabahaasna inta badan halkaas ay ka yimaadaan marka baqitaan iyo xishood aan ka xishoona inaan soo dagayo waxyaabaha weydiiyo weliba iyagoo mxuu ahaa ayaan ka xishooda uleeyahay arrintaa waan ka xishooday fastaxyaytu waxaan ka xishooday anasan inaan weydiiye rasulula rasulka al sl slm inaan weydiiye fa amartu waxaan faray almiqdaad ibn aswad saxaabigaas qiimaha badan ayaa waxaan faray inuu nabiga weydiiye arrinta ayadahayd oo midida xukunkeeda u weydiiye fasalahu oo nabiga ayuu weydiiyey miqdaad faqaala nabigan wuxuu yidhi alai sl slam fiihi lwuduu weyse ayaa ku sugnaatay gudihiisa weyaan ama weyse ay ka waajibayso qofka marba madihadi ay ka timaado qabays lagama rabo weyse ayaa laga rabaa dheeri wax dheerin waa noo iman doonta weyaan imaam muslim riwaaya muxuu ahaa ayaa nabigan wuxuu yidhi tawada weysaysa wandax dhaq farjaka farjigaada dhaq weyaan walahu waxaa u imaam muslim yaqsilu dakarahu dakarkiisa ayuu dhaqayaa wayatawadau wuuna weyse qaadana weyaan yandaxudaas irdhin oo biyo lagu firdhiyo na waa loo adeegsadaa asliga iyo abasdhaqitaan waa loo adeegsadaa laakiin maqsuudka meeshaan waxaa weyaan dhaqitaan riwaayada dam ayaa sii cadaynaysa yaqsilu dakar yatawada waa najaaso marka meeshii ay gaarto in la dhaqa ayaa loo baahan yahay baabulistiaabati musqulgelitaanka ayuu baab yahay iyo wacadam istiqbaal qiblati qiblada gelitaan mxuu ahaa qaabilaad la-aanteeda wa cadam istiqbaal qiblati qiblada inaan la qaabilin ayuu baabkan u baabya weyaan baabulistiaabati musqulgalka ayuu baab yahay iyo cadamu istiqbaal qiblati qiblada inaanan masqushi waxyaaba lale muxuu ahaa qaabilin ayuu baabkan u baabyo weeyaan xadiidka laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can ayub waxaa lagu weri ansaari radi an arda ana nabiya nabigeena sala la slm qaal nabigeena wuxuu yidhi ataytum haddii aad timaadaan masqusha iyo meesha lagu bambaxa haa'idka asalaan waxay jirtay meesha almakaan mumain meel xasiloon oo muxuu dad ay aad marmarin oo kadibna qofkii saxaro ama kaadi u baahda uu aado ayaa ay jirtay kadibna booskii isagaha ayaa waxaa loo adeegsaday saxarihii soo baxaayey kaadida xataa looma adeegsada waa saxarihii soo baxay weyaan ee loo adeegsaday idaa ataytum haddii aad tagtaan alqaa'ita meesha lagu bambaxa ama lagu ifbaxa falaa tastaqbil qiblata qiblada ha qaabilina oo qiblada xaggeed ha u jeesanina weji weji walaa tastadiruuha dushan ha u jeedanina warka lagu laabay shariquu qorax udha xaggeed aw qaribuu ama mxuu ahaa qoraacudha xaggeedu jeesta weyaan saasuu nabigeenna amar ku bixi alayhi salatu slam masaa'il badan ba ku jirta xadiidkan masalada koobaad qofka muuminka ah inuu amarka nabigeena qaato calayhi salatu salaam oo qiblada uusan ifbax la qaabilin dushana uusan ujeedinin macnaheedu marka maxay tahay annaga qiblada halkaa naga jirta gadaal saan u fadhiyi looma joosan karo iyadoo masquul lagu jiro waxaa weeyaan dhankan qibladan looma joosan karo iyadoo masquul lagu jiro saas weeyaan xadiidka macnihiisa kow tan labaadna nabigu wuxuu amarku bi alai in ama qorax udhac loo jeesta amaba qorax kasoo bax loo jeesta masalada marka hore xugun ahaan culimada waxay leeyihiin in badan oo ka arinta ah, ayada waa meelaha banbanaan oo qofka markuu meel cara ahoo bannaan jooga oonan masquul derbi waxba lahayn marka iyada inuu mxua ah qiblada ama dusha u jeediya amaba uu mxua ah wejweji u jeediya lama ogola saasay culamada qaar leeyihin culamada qaar waxay leeyihin maya meel bannaan ha noqoto meel dhisan meel ay ahaataba waxaa way masquusha in eh, eh, qiblada in loo joodiyo adoo masquul ma wanaagsan ay leeyihiin mana banaano lidalika in badan adal xarameynka hadda masquulaha say u dhisan yihiin hadda masquulaheenna dhan walba loo dhisa waad aragtaan amaba inta qaar inta ujeeda qaar intay ujeedaan qaar saasay ujeedaan qaar hakada siba somaad arkin marka laakiin adal xarameynka saas maahan meel kasta qiblada dhanka ay jirto maha dhanka haddii qiblada tusaalahaan ay naga jirto sida ay noo tahay masquulaha habka loogu fadhiisana saas ama saasay udhigayaan haddii qiblada dhankan ay ka jirto ila way dhacda riyaad hadda marka la joogo kale waxaa loo soo tukadaa dhankaasaa loo soo tukadaa markaasoo kale musqulahoodaas waxay ujeedaan amaba koonfur amaba waqooyi ay ujeedaan wahaakada marka arrinta iyada waa masalada koobaad masalada labaad marka qofkii hadda guri dhisana amaba meel inuu muxua ah, waxyaabahaas ku xisaabtan muhiim meesha wax ka dhisayso ood guri ka dhisanayso ama masquul ka dhisanayso inaad qiblada xaggeed ka leexiso waa shay aad wanaagsan adigoo imtithaal iyo muxuu ahaa qiimeyn amarka nabiga calai sl la imaana masalada labaad waa nabig wuuu yidhi shariqow qaribu marka meel kasta xadiidkan marka maku shaqaynaya macnaheeda oo meel kasta oo tagto qiblada amaba galbeedha kaa jirto amaba qooqooyaha ama kaa jirto muxuu ahaa qorax kasoo bax meel alle meesha tagta muxuu ahaa qiblada xaggeed waxaad ujeeda cafan qorax udhac ama qorax kasoo bax xaggeed aad u jeedsani miya maya saas maaha qiblada dhankaa jirta maaha dhanka kale aadaysaa weyaan marka idan nabigeena cala sl wuxuu la hadlaayey ree madiinu la hadlaayay magaalada madiinana qiblada waxay had noo tahay cagsigaday ahayd keda cagsigeeda ahayd annaga qiblada dhankan inoo soomahan reer madiinana qiblada waxay u tahay sidaasay u tahay saasay u tahay marka iyaga haddii inta loo jeestana qiblo kama jirto haddii inta loo jeestana qiblo kama jirto sida annaga aan kale weyaan taana iyadana waa sidaas nacam qaala abu ayuub abu ayuuba wuxuu yidhi raawiga xadiidka ahaa nacam faqadimnaa shaama dalka shaam ah nimid suuriya iyo urdun iyo meelaha weeyaan fawajadnaa waxaan helnay markaan la kulanay maraaxida musqula ayaan la kulanay oo buniyat la dhisay qibala alqiblati qiblada xaggeed loo joodiyey oo sida muxuu dhanka qiblada xaggeed u jeeda weyaan kadibna fananxarifu waan ka leexan jirnay oo wanastaqfir allaha tacala alla weynana dembi dhaafaan eh, maadaama ay ujeeda annagon baa isleexan jirnay oo dhanka qiblada intaan ka leexana dhanka kale aan u jeedsan jirnay kadibna dembi eh, ilaahay weydiisan jirnay nastaqfirlah marka saddex macnaba waa lagu fasiri karaa kuwa dhisay oo qiblada u jeediyay aan dembidhaaf ilahay weydiinaynay oo ayaga dembi ku dhaceen waa la dhihi karaa sidoo kale waxaa la dhihi karaa annagii maadaama aan meel noocaas galnay meel noocaas maadaama aan galnay oo dembiga isaga meel uu ka dhaca aan galnay inaan dembidhaaf weydiisano tan saddexaad meesha dembi ka dhacaye oo tafsiirka saddexaad danuubtii kale oon la heenay ayaan ilaahay dembidhaaf weydiisanaya leanna dembiga dembigu ku mxuu ahay eh, eh, aacadan aaday ku xasuusinay shaki ma lahan marka intaba culimadu ay ku fasireen weeyaan xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can salmaan waxaa laga wariyey alfarisi radia allahu tacala an arda qala wuxu yhi salmaan qiila lahu waxaa loo isaga wuxuu le waxaa ligu yidhi ama lii yidhi qiila lahu waxaa loo qad callamakum wuu idin baray qad callamakum wuu idin baray nabiyukum nabigiina kula shayin shayla ah kuwuu idin baray xata alkhiraa'a xitaa sida loo istinjoodo qaala wuxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo ajalha laqad nahaanana wuxuu naga reebay nabigeena calai slat slam an nastaqbil qiblata qiblada inaan la qaabilno oon la aadno xaggeeda liqaa'itin ifbax iyo muxuuaha saxra aw bawlin ama kaadi an nastanjiya inaan muxuuha ka istinjoonna oon iskaga dhaqna waxyaabihi iyaga ahaa najaasadii bilyamiini midigta aw an nastanjiya inaan ku istinjoonna biaqali min alaaati axjaarin saddex dhagax wax ka yar inaan kaga zuulinin nabigu naga reebay calahi slat o an nastanjiya inaan ku istanjoono birajiicin diga ama dega aw bicadmin ama laf aan ku istanjoono nabigeenu noo diiday caleh slat slaam cilada loo diidayna waxaa weeyaan siduu nabigeena caday ala sl slam riwaayaad kale lafta walaalahan jinniga ah ay cunno u tahay degadana nabigu wuxuu ku sheegay rigzun aw rijzun ayuu nabigu sheegay waa waxaa wax qurana waa najaaso weyaan wax xun weyaan saasuu nabigeenu ku sheegay caleyhi saas ayaa nabigeenna uu wax kasta saxaabada u baray siduu eh, salmaan sheegaa radia allahu tacala arda xadiidka ama baabka baabu maa yaquulu cinda alkhala qofka markuu masqusha geli rabo wuxuu dhihi ayuu u baabiya baabkan weyaan xadiidka laba boqol iyo sideed la weri qala wuxu anas kaana nabi nabiga nuxu sal slm idaa dakhala alkhala masqusha hadduu gala qaala wuxuu dhihi jira allahuma allahiw inii aniga ida araada weyaan ida dakhala ay ida araada duhuul alkhala markuu masqush inuu galo u rabo weyaan qofka masqush gudahi dikri inuu la imaado looma baahno banaankeeda weyaan idaa dakhala hadduu gala ida araada duhuul alkhala qaala nabigan wuxuu dhihi jira allahuma allahu innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alkhubti shaydaanka kiisa ragga ah iwal khabaaidi kiisa dhadiga ah ama khubsiga kuwa fardi fardiga ah iwal khabaaid kuwii jamaacada weeyaan baabu laa kalaama cinda albawli markii la kaadina oo qofka uu muxuu ahaa eh, kaadi eh, ku jira inuu hadla ma jirto weyaan laa kalaama ama wadanta gudana xadiidka laba boqol sagaaliy toddobaatanaad can ibni cumar waxaa lagu yiri rajulan nin marra soo wa rasul rasulka yabuul isnaga waa u kaadina fa sallama wuu salaama nabigeenna calayhi salat slam nabiga ayuu salam nabigana ida masquul kaadii uu jiray falam yarudda calayhi nabiga uma jawaabin calaykum salam muusan dhihin marka qofka hadduu mar masquul ku jira inuu dhawaaqay waxyaabahaas looma ogola ilan waxaa weeyaan waa suu adab suu adab weyaan malaaigtii waxyaabihii malaaigtii qoraysay acmaasha bini aadamka qof ka fogaanay calaa dalika oo meelaha ka istaagay kadibna qofka wuxuu ku qasbayaa inay waxyaabihii ay usoo laabtaan cawradii oo banaan wa eh, la midka weyaan marka qofka eh, laakiin tusaale qof baa dab ku dhici qof baa ku dhici ama qof albaab kugu soo jibini ama wax muxuu aha daruuraa taagan ama wax bahalaabi markaas oo kale addaruuraat tubiixu almaxduuraat markaasoo kale waa baab kale laakiin qofki isagoo xaalo ikhtiyaar ku sugan inuu iska daldalmo oo la sheekeey wax sax maahan baabu bawli sibyaani caruurta kaadidooda ayuu yahay iyo xukunka ay leedahay xadiidka laba boqol iyo sideetanaad can aishata waxaa lagu radi allahu tacala anhu ardaha qalat waxay tiri muminiin kaana nabi nabiga yu'ta mid loola yimaado ama loo keeno bisibyaani carruurta loo keeni jiray oo fa lahum waa u ducon ilahi buu u bari wa tacaala fa utiya waxaa loo keena nabiga bisabiyin canug yar baa loo keenay fabaala wuxuu ku kaaday calaa thawbi nabiga maradiisa kukaada alai slat slam fadacaa nabiga wuxuu u yeehay bimain biyo in loo keena u yeertay fa atbacahu wuu raacsiiy isaga walam yaqsilu muusan dhaqin biyo ayuu ku yurashu bowl sabiy baabu xukm maniy laakiin gabadha maya sababta maxay tahay inta badan gabdhaha aad dadka kor uma qadqaadaan marka hadda xaafadaha qofka u taga gabar iyo wiil dhaqanka carbeedna wuxuu ahaan jiray sida oo gabdhaha in la xambaaro ma badna laakiin wiilasha ayaa aad loo ambaaraa wiilasha aad loo xambaaraa marka maadaama wixii ay badan yihiin mima tacumu bihi lbalwa takfiif iyo ayaa loo yeelay weyaan iyo wixii lamidka wallahu aclam baabu xukm maniyi manida xukunka ilaa ayuu u baab yahay xadiidka laba boqol iyo miso waa aahir an salmaan ibn yasaar waxaa la wariy sulaymaan ibn yasaar cafwan sulaymaan ibn yasaar waxaa xuraysay nabiga cala sl sl xaaskiisa umulmuminiina maymuna bint alxaaris ayaa xuraysay radia allahu tacala anha wa ardaaha waa taabici reer madiine ah wuxuu dhashay hijrada nabigeena cala sl slam markay ahayd afar iyo soddonka ayuu dhashay wuxuuna geeriyooday boqol iyo toddobadii ayuu geeriyooday ninkaa la yihah sulaymaan ibn yasaar qaala wuxuu sulaymaan sa'altu waxaan weydiiyey caaishata ummi lmuminiin caaisha ayaan wariyey weydiiyey can ilmaniyi manidii ayaan wax ka weydiiyey oo yusiibu ku dhaca athawba marada ku dhaca weyaan marada gaaro fa qaalat kuntu waxaan ahay aqsilu mid ka dhaqa min thawbi rasuulilah sal l slm maradiisan ka dhaqi jiray oo fa yakhruju wuu soo bixi jiray salaad jiray wa aharu lqusli ama wa aharu lqasli dhaqitaanka raadkiisa iyo muuqaalkiisana fii thawbihi maradiisa nabiga uu ku yeelo buqaca almaai biyaha gobol gobolkooda weyaan oo meeshii laga dhaqay oo gobol u muuqato tusaalahaan mara haddii qeyb laga dhaqo oo xagga laga dhaqo qeybta laga dhaqo meelihii way muuqmuuqanayaan shaki ma lahan marka buqaca almaai biyaha gobolahoodii ayay ka muuqdaan ayaa nabiga muxuu ahaa aada salaada u bixi jira wey alayh salatu slaam xadiidkan marka ummumuminiin caaisha radi allahu tacala arda waxay ka warramaysaa in ay ka dhaqi jirtay menida marada nabigeena alai slat slam axaadiista markii la aruuriyo waa noo iman insha allahu tacaala iyo mid kaleo inoo sheegi doonto burburinta ay burburinayso waxaa soo baxaysa inay najaaso ahayn manidii inaan najaaso ahayn weyaan marka manida xukunka ay leedahay alimaam malik ibnu anas imaam daar alhijra iyo alimaam abu xaniifa iyo athawri raggaas intaba waxay qabaan inay manidii najaasata inay manidii najaasata ay qabaan laakiin khilaaf yar baa udhexeeya oo alimaam malik wuxuu in najaasada haddii ay tahay haddii ay qoyan iyo haddii ay qallashaba in biyo lagu dhaqa ay waajibta o si kale ku daahir noqonayn laakiin alimaam ibn abu xaniif wuxuu qabaa haddii ay qoyan tahay biy in la dhaqo waa laazim laakiin haddii ay qalalan in la burburiyo oo meesha sida loogaga ay ku daahir noqonay ayuu qabaa waa qodob qodobka labaad alimaam axmed ibn xambal iyo imaamuna imaam shaafici caleyhim raxmat ullahi waxay qabaan ayana inay minida daahir tahay waxay u daliishaan waana insha allahu tacaala um, umna oo lah muxuu nabiga ayaan ka burburin jiray caleyh salaam maradiisa ayaanoo iman insha allahu tacaala marka sida raajix wallahu aclam in manida ay daahir tahay weyaan maxaa yeele asl eh, khalqi aadam eh, ibni aadamka eh, markii nabi aadam laga soo tagay alay sl wx ka dambeeyey dhammaan mani ayaa laga uumay intaanan ka ahayn man naam ruuxu minhu ayib <clears throat> yaa kalood ku daraysaan ya xawa xawa axsanta ah, feertaa laga uumay axsanta naam ayib xadiidka laba boqol iyo laba iyo sideetanaad can cabdillahi bni shahaab waxaa laga wariyey alkhawlaani abuljazl baa la yihahdaa waa reer kuufa umulmuminiin caaisha iyo sayid cumar ba waxbuu ka wariyey ninkaas raximahu llah qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay naazilan mid u soo martiyey calaa caaishata umilmuminiin caaisha ayaan usoo martiyey waa markuu nabiga geeriyooda kadib ummulmuminiin dad taabiciinta iyo saxaabadiiba ay u noqotay hooyo oo muxuu ahaa martidii iyo dalabata cilmigii iyo muxuu ahaa kuwa dhibaysnaa iyo fuqaradii ummadda dhan ay u istaagtay waa berigaas weyaan oo dambe oy qof weyn noqotay radia allahu tacala ardaha muxuu ahaa ayaan kusoo degay kuntu waxaan ahaa mid umarti oo usoo deg kusoo degay calaa caaishata umri min caaisha kusoo degay ayaan ahaa radia allahu tacala anu ardaha faxtalamtu waan isku dhadhabay fii thawbi fii thawbaya labadeed maro mar ayaan ku dhadhabay weyaan oo waxaa weyaan waan ku riyooday anoo dharkayga xihan ayaan ku riyooday xurya igu dhacday in mxuu ahaa hawlahaas ay dhaceen wa calaa dalika ixtiraam baa igu dhacay faqamastuhumaa kadibna waxaan tiimbiyey labadii mara oon watay filmaai biyaan tiimbiyey kow fara'atnii waxaa aragtay jaariyatun gabar shaqaale ah amaba addoon ah oo li caaishata caaisha ay leedahay aragtay anoo dharki inta biyo tiimbiyey wada qoyan ayay aragtay weyaan fa ahbaratha way u waxay tiri ninkii martida ah oo noo yimid muxuu ahaa isagoo mxuu ah wada qoyan oo dharkiisu dhan biyahood ay tiimbasan yihiin ayaan arkay weyaan fabacaat ilaya fabacatad way iisoo aniga caaishatu caaisha adeeg baa iisoo dirtay qof baa iisoo dirtay fa qaalat waxay tihi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta waxaad ku samaysay bithawbayka labadaada mar waxaad ku samaysay maxaa kugu xambaaray oo labada mar qoys waxaa kugu dhacay say wax kaa noqdeen qaala wuxuu qultu waaan ra-ytu waxaan arkay maa yaraa wuxuu qofka hurda fii manaami hurdadiisa waan isku janaabe weyaan oo janaaba inaan arkay ku riyooday qaalat waxay tihi hal ra'ayta fiihimaa shay-an labada mara wax muxuu aha qoyaan ama biyo miyaad ku aragtay labada mara dushooda qultu waxaan idhi wax aan biyo ku arkay labadii mara dushooda ma jiraan wayaan oo meelo kale ay ku daataen laga yaabaa biyihii dhulka wii lamidka ama firaashkii wixii la midka ahaa amaba maba ka imaaninba laakiin inuu riyooday biyo ay ka imaanaan laga yaabaa nacam qultu waxaan idhi laa waxay tihi falow ra'ayta haddii ad arki lahayd shay-an shay oo maanta aad marada labada maro wax ku arki lahayd asaltahu ay asaltahu miyaad dhaqi lahayd asaltahu hadalka isaga falaw ra'ayta shayan asaltahu waa istifhaam inkaar wa istifhaam inkaari oo waxaa laga xadfay hamzadii taqdiirtiisana waxay ta kunta haasilahu muctaqidan wujubahu kayfa tafcalu dalika waqad kuntu axukhu min thawbi rasuli lah sal slam taqdiirkiis waa noocaas sideed muxuu ahaa eh, miyaad ahaan lahayd haddii aad ku arki lahayd miyaad ahaan lahayd mid dhaqo adoo caqiidaysan in in la dhaqa ay waajib tahay miyaad samayn lahayd arrinkaas sideed u samaynaysaa anoo nabigeena calayhi salaatu salaam madadiisi ka burburin jiray oo ka xoqi jiray minadii ku dhacday kadibna uu salaada ku aadi jiray waanoo imaan insha allahu tacala marka istifham inkaari oo ah hamsada laga xadfay ayaa meesha ku jira weeyaan falow ra'ayta haddii aad shay an shay asaltahu ay asaltu miyaa dhaqi lahayd laqad ra'aytunii waan is arkay waani wa inii anigana laa xukhu aan ka xoga aan ka hoola min thawbi rasul rasulka alle mardiisa alai slat slam yaabisan isagoo qalalan oo manida ay qalalan tahay bidufri ciddadayda ayaan muxuu ahay ugu xoqi jiray saas marka manida inay najaaso ahayn imaamuna imaam shaafici imaam axmed bin xambal iyo raggaas qabo halkaas ay u deliishanaan weeyaan inay najaaso ahayn imaam abu xaniifa oo qeybta angeyga iyadoo eh, alxoqalahna halka xadiidkan ayuu daliishana weyaan adii eh, qeybta xadiidka horena wuxuu daliishanaya dhaqitaankii ay mxuu ay dhaqday sheegaysay umm min caaisha taala ardaha marka dhaqitaankaas horey dhaqday iyo xoqitaanka dambe xoqday culimada waxay ku jamcinayaan oitaan dhaqitaankaas hore waa limaba nadaafa diif tusaale ahaan kaaga dhaca maxaad ku samaynaysaa waa iska dhaqaysaa soo ma ma najaasinimad u dhaqaysaa waa maya waxaa loo dhaqayaa min baabi atanaduf wa tarki listiqdaar waxaana aad quransanaysa inaad ka tagto oo qofkii nadaafad raadin ayuu qofku dhaqaa weeyaan ayib baabu najaasati najaasa ayuu baab yahay taqaca ku dhacda fi samni subaga fadhiyo ku dhacda weyaan subaga fadhiyo oo xarkaga ah amaba jifada geel ha noqdo amaba ha noqdo subaga caadiga oo saxiinka looda ha noqdo iyo arayga wix la najaaso ku dhacda xukunkeeda ayuu baabi baabkan weyaan xadiidka laba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can maymunata waxaa laga weri bint alxaari maymuna um lmuminiin bint alxaari alhilaaliya ree hilaal weyan alcaamiriya ree caamir bay ree bani caamir bay ka tahaye zawjat nabiy sala allah alay slam nabiga xaaskiisa ay ahayd nabigan wuxuu ku guursaday meeshii la sarif ayuu ku guursaday markii dambena waxay ku geeriyootay sarif meesha la yihahda sarif waxaa la yihahdaa magaalada maka iyo kontaroolka magaalada maka marka dhanka madiina la socda meesha muxuu ahaa kontaroolka ah iyo magaalada maka ayuu udhexeeya waliba magaalada maka oy kasoo muxuu ahaa soo dhaaftay ay soo dhaaftay weyaan marka sarif ayaa la yidhahdaa meesha ay ku dugneed hadda derbi yar ayaa saa wareegsan ilal aan waa meel la yaqaano oo jidkaas markii qofku madiine u socda oo kontaroolka badna kontaroolka aadan gaarin magaalada maka lagaga baxa dhanka bidaxda ayuu ku yeelaa meesha lagu guursaday oo nabigan ku guursaday alai slat iyo markii dambe iyadoo xajka ka noqotay oo xaajiyad ah oo xajka dhammaysatay ay ku geriyootay radia allahu anha radia allahu taala anhu ardaha maymuuna marka habaryarta mxuu ahaa cabdullahi eh, bin cabaas waa tii haystay tazawajaha nabiyu calayi slat slam aw tazawajaha xillan nabiga isagoo muxrim oo xajka xirman ayuu guursaday iyo ma guursanin waxaa wey isagoo eh, xalaal ah oan muxrimeen u guursaday waa ay riwaayaadka saxaabada isku diidanayeen oo ibn cabaasna dhan uu maray saxaabada kale dhan kale ay mareen weyaan radia allahu tacala um lmuminiin nabiga markuu guursaday sanadkii todobaad hijraday ahayd geerideedana waxay ahayd ko iyo kontonkii hijrada nabigeena caleyhi salatu slam iyadoo xajka so laabaysan hor sheegnay can maymuna bint alxaarit waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardaha um ana rasula rasulka al sal l slm su laga weydiiyey can faratin jiir ama doolli waxaa tihahdaba can faratin jiir oo saqatat ku dhacday fii samnin sow ku dhacday ayaa nabiga xawnkeeda laga weydiiyey nabi alla waxaa la yidhi jiir ayaa waxay ku dhacday ama wuxuu ku dhacay jiir subag ayuu ku dhacay fadhiyo o fa qaala nabigan wuxuu yihi ulquha tuura jiirta tuura iyo wamaa xawlahaa iyo wixii hareeraheeda ahaaday oo ku hareeraysnaa subag ku hareeraysnaa muxuu ahaa tuura fatraxuuhu ilquha tuura wamaa xawlaha wii hareeraheeda ahaaday oo subag ahana fatraxuu isna tuura weeyaan oo bixiyo wa kuluu cuna samnakum subagiinan iska cuna ayuu nabiga alai sl marka subaga hadduu xarkag yahay uu fadhiyo oo baasha ku dhacdo intii ay ku dhacday iyo intii ku yara mxuu haraysaneed laga yaaba inay mxuu ahaa iyadii eh, qoyaankeedii waxyaabaa u gaaray intii inbaa la bixini oo la tuuri subagin lagu intifaacaya saas culimada jamhuurta ayaa sidaa qabto culimada qaarna waxay qabaan mar ku dhaca khalaas waa najaasoobay nacam laakiin subag haddii uu yahay subag fadhiyo waan garanay lakiin subag eh, aanan fadhin uu yahay oo caadi ah, saliidan caadiga iyo subag iyo mxuu ah, la kuuleeyey iyo hadduu yahay markaas qowlan waaxida waa najaasoobay waa najaasoobeysaa oo calaa dalika marka subagaas waa laga tegi jiirtana mxuua ah cudurro badan iyo waxyaaba badan ayaa lagu sheegaaba waa dhib badanta foysiq weyaan nabigeena alai sl slam in la dilo waa ti uu faray alayh slat slam nacam ayb baabu tahaarati juluudi lmaytati baktiga haragiisa daahirnimadiisa bidibaaqi madgeyn la magdeyo oo in dibaaq iyo dibaaqa iyo magdayn lagu sameey inuu daahir ku noqona waxaa weyaan ayuu baabkan u baab yahay can ibn cabaas waa w xadiidka ah, laba boqol iyo afar iyo sideetanaad can ibn cabaas abdulahi bin cabaas waa wri qal wxu abdulahi bin cabaas wajada nabiyu nabigu wuxuu helay shaatan ri ayuu la kulmay mayitatan ee bakti ayuu la kulmay actathaa ama uiyataa la siiyey dhah uciyataa la siiyey mawlaatun gabar ay xuraysay ama mawlaatun gabar la xureeyey oo limaymuunata maymuuna u sugnaatay neefkaas ariga ahna ama ridaana laga siiyay min asadaqati sadaqada xaggeed laga siiyey zakada xaggeeda laga siiyey waa neef meyd oo ari ah uu nabigan uu la kulmay calayhi salaatu wasalaam gabar la xureeyey ayaa waxaa weeyaan la siiyey gabadha waxaa waxaa xureeyey oo ay u ahayd e, e, e, mawlaad maymuuna ayaa xuraysay radia allahu tacala anhu ardaha neefkaana sadaqada iyo zakada ayay ka ahayd weyaan oo neef zaka ahaan loo siiyey ayay ahayd neefka waa ka dhimatay marka qaala nabi nabigan wuxu yih sal slm hal intafactum maad wax ku qabsataan bijildiha ah, haraggeeda neefkan ariga ah oo meydka ah baktiga ah haraggiisa maad ka faaidaysataan ood wax ku qabsataan weyaan qaala waxaa yidhi ina iyada meytatun waa bakti weyaan qaala wuxuu yidhi inamaa in kalamana xaruma waxaa xaram noqday oo la xaram yeelay akluha cunitaankeeda ee haraggeeda in la magdeeyo kadibna isagoo magdaysan lagu intifaaca dhibaato malahan weyaan xadiidka kontonaad ama shan iyo sideetanaad cafwan can abdillahi bn cabas waa wari qal abdillahi bn cabaas samictu rasu rasulka waxaan ka maqlay sal sl qol isagoo la idaa dubiqa haddii la magdeeyo alihaabu haraga faqad ahura wuu daahir noqdo weeyaan marka laakiin eyga iyo doofaarka iyo ayaga ma magdoobayaan oo in la magdeeyo amaba waxyaabahan xoolahan kale oo eh, eh, libaaxa iyo wuxuusha duurjoogta iyo wax la midka ah waa baab kale wey baabka doofaarka iyo mxua ayga iyaga hadal ma lahan kuwan kalena waxaa weeyaan warkooda u dheerya baabu xukmi lkalbi ayga xukunkiisa ayuu ubaabi baabkan weyaan xadiidka laba boqol iyo lix sideetanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda qal wuxu yhi abi hurayra ina rasuula rasulka alla sl slm qal nabigeena wuxuu yidhi idaa shariba alkalbu ayga hadduu ka caba hadduu caba fii inaai axadikum midkiin waalkiisa hadduu wax ku caba falyaqsilhu ama wax uu ka caba falyaqsilhu hadhaqa sabcan todoba jeer hadhaq weyaan idaa shariba hadduu caba alkalbu ayga fii inaai axadikum midkiin waalkii muxuu ahaa ka cabo falyaqsilu ha dhaqa waalki hala dhamaatay wixii ku jira cabitaanka isaga waa la daadayna dabcan falyaqsilu ha dhaqa sabcan todoba wa fii riwaayati limuslim riwaaya imaa muslim uu wariyey duhuuru inaai axadikum midkiin waalkiisa daahir noqoshadiisa idaa walaqa hadduu galo oo carabka wax kuga caba fiihiisa wuluuqa waa carabka wax lagu cabo weyaan ama saas loo walqiyo idaa walaqa hadduu muxuu carabka ku caba fiihi isaga alkalbu eyga an yaqsilahu waa inuu dhaqa sabca maraatin todoba jeer waa inuu dhaqa weyaan ulaahunna midda u horeysana bituraabi ay la socoto weyaan riwaayad kalena waxay ukhraahunna tan u dambaysana bituraabi ay la socoto weyaan wa calaa hada asaas marka mid un ka mid ah ay culimada leeyihiin ay soo aroortay ukhraahunna ay soo aroortay muhimadda awal iyo aakhir ma ahane mid un todobada ka mid waa la socoto weyaan oo jaraasiimta iyo bakteriyada uu xambaarsan yahay eygaas arabkiisa iyo waxyaabahaas caradaas unbaa gooyin karta weyaan xadiidka ama baabu alardi arada ayuu u yahay ee dhulka oo yasiibaha u asiiba albawlu kaadida see la yeelayaa masjidkii waa boor amaba meel muxuu ahaa dhul ah ayaa najaaso ku dhacday see la yeeli xukunkeeda undur waxaad fiirisaa sheekha yidhi xafidahullah xadiidka laba boqol ama saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanka xadiidkaas waa xadiidkii nin reer baadiyaha ninka reer baadiyaha oo kadib neef rito watay kadibna masjidka qayb ka mid a ah, ku tujiyey kadibna ku xirtay tiirasha masjidka mid ka ah, kadibna kaaday u fadhiis masaajid gudihiis alacrabu ashaddu kufran wa nifaaqan kadibna saxaabada ay ku boodeen oo nin walba u yihi ninkaan meel hala saaro kadib nabiga alai sl war kaadi ku goyn ka joojiye kadibna nabigan oo markii dambe u amray in wadaan biyo lasoo qaado oo meeshii iyada ahayd lagu shuba xikmad badanna ay ku jirtay waana iman doona insha allah taala xadidkaa iyo sharxiisa naam aladaan alfaslu athaani fasalka labaad oo waxaa weeyaan kitaabka koobaad oo kitaab atahara hoos imaana alxaydu waa xaydka weeyaan xaydka waa dhiig ka soo baxa xibinta taranka ee qofka dumarka ah xiliya na ku soo baxa madow kulul xagga eh, raayaxada amaba gufaaca ama shiirkana aada u ah <clears throat> sida ay culimada ku sheegaan iyo dadka yaqaano eh, xaaraan yeelo in qofka uu salaad tukada ama uu soon muxuu muxuuaha la yimaado masalada ku saabsan qur-aanka iyo musxafka iyo masjidka muruurkiisana waad garanaysaan khilaafka iyo culimada eh, siday ugu hadlaan marka xaydka kaas weeyaan baabu tarki lxaaidi qofka xaydka uu ku dhacay tegitaan ay ka tagta ayuu baab yahay asalaata salaad ay ka tagta iyo wa sawma soom ay ka tagta ayuu baabkan u baabya weyaan oo salaad inaan laga rabin soomkana ay la imaan karin eh, laakiin qadihiisa laga rabo weyaan xadiidka laba boqol iyo sideed eh, todoba iyo siddeetanaad cafwan can mucaadata waxaa laga wariyey mucaada binti cabdillaah ayaa la yihahdaa mucaada kunyadeeda waa umu sahba umu sahba ayaa loo yaqaana alcadawiyati ree bani mxuu ahay cadiy ay ka ahaatay waa taabiciyad waxay ka warisay ummumuminin caaisha radia allahu tacala an ardaha iyo sid caliba labadaba ka warisay waxay geeriyootay hijrada nabigan markeed alai sl slam saddex ay geeriyootay aaaamaniin mucaada binti cabdilaahi umu sahba alcadawiya ayaa waxay leedahay qaalat waxay tidhi saaltu waxaan weydiiyey caaishata um lmuminiin caaisha ayaa waxaan weydiiyey oo faqultu waxaan idhi maa baalu lxaaidi qofta xaydka qabta maxaa xaalkeeda ah taqdii ay u qadaynaysaa asawma soomka ay u qadaynaysaa oo walaa taqdi salaata salaadan ay u qadaynaynin maxay ku dhacay qofta xaydka uu ku dhacay oo salaad io soomkii labadaba ka tagtay maxay soomkan usoo qadayni salaadan ay u qadaynayn adiga khaarijiyad miyaad tahay khawaarij miyaad tahay ama magaalo xaruura la yidhaahdo ayaa loo nisbay meesha u horreysa isku aruursadeen khawaarijta ayaa xaruura la dhihi marka qolyahaas reer xaruura miyaad ka mid tahay booskii khawaarijta ku jira mataqaanaa takfiirka ayaa ku jira weyaan axaruuriyatun anti adiga ma takfiir ayaa tahay weyaan adiga ma takfiir ayaa tahay weyaan xaruuriyada eh, waxyaabaha ugu muhiimsan oo baariska oo waxaa weeyaan yukafiruuna almuslimiin muslimiinta inay gaalaysiiyaan calaamada ugu weyn oo nimanka lagu yaqaanaa khawaarijta ah inay muslimiinta gaalaysiiyaan qof muslima ah oo islaam rasmi ah muslim rasmi ah in dembi uu la imaaday lagu gaalaysiiye weyaan marka ma khawaarij khaarijiyad miyaa tahay luqada casrigeennana waxaa la dhihi karaa ma takfiir ayaa tahay weyaan fa qaalat anti adi ma ama khaarijiyad miyaa tahay magaalada ree xaruura qolyaha ree xaruura oo magaalada xaruura la yihahdo isku urursaday qolyaad maad ka tirsantahay qultu waxaan ihi lastu ma ahi bixaruuriyatin khaarijiyad ma ahi iyo takfiiriyad ma ahi walaakinii aniga as'alu waan ku weydiina oo inaan muxuu ahay cilmi doon ayaan dhahay qolyahaas shuqul iskuma lihin qaalat waxay tihi bal arka saxaabada nabigeena caleyh salaat slaam iyo caaisha umlmuminiin say ugu taagnaayeen wax kastaoo bidcaa say qoortu ugu geli jireen gabadhaas wax xataa muxuu ahaa iyo laga urin kara ay ka yara dareenta markiiba ku dhegtay lidalika diintan dadka ahlu cilmiga ah waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaas walaa taktumuunahu cilmigan iyo diintan in dadka loo cadeeyo waa ballantii ilahay uu ka qaaday subxana wa tacaala dadkii kitaabka la siiyey cilmiga la siiyey marka diintan wax alla wixii deelqaaf ku ah oo diintan dacwareen ku ah oo diintan ka been sheega culimada iyo ahlu cilmiga alabat cilmiga kuwii weliba mxua kala saari kara baabkaas waxaa waajib saaran ah inay diintan difaacaan oo inan shayaan akhras ay noqonin shayaan a ah musa ma afka laga duubay qofku usan noqonin aadan dhihin adi maxaa lagaa dhegaysani maxaad ka hadlay qofku usan dhihin diintan nin walba nabi maxamed u dhintay alai slat slam raggii saxaabadaha way dhinteen taabiciintii way dhinteen afarta aym way dhinteen culimadii kibaarta xataa aan soo gaarnay way halaagsameen way tageen maanta booskeena ayaa la jooga marka diintan difaaceeda nin walba man ra'aa minkum munkaran falyuayirhu biyadihi faman lam yastaic fabilisaanihi waman lam yastaic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan marka arrinta ayada waa shay noo taagan wey bal arka gabadhaas su-aal weydiisay markaasa markii waxay la aaday niminkaana waxaa ka mid ay eh, lagu yaqaanay inay diidi jireen inay qalada ay fari jireen waxyaabaha ay ka mid malaha ay ka mid ahayd in ay gabadha ama qofka xaydka uu ku dhaca in ay qadayso salaadi iyo soonka inay laazim ugu dhigi jireen ayaa ariiqooda ka ahaa marka su ay weydiisay waxay ka urisay iyada laftarkeeda inay muxuuha shubhadaas iyo baladaas ay ku jirto way ka hubaysay marka waxay maya qof un cilmi doon ahana haye caaishoy ma ihi qof marka muxuuha baabkaas ku socda haddii ay garan lahaydna marka ay qarin lahaydna meel baa saar lahayd nacam qaala qultu waxaan ihi lastu maahi bixaruuriyatin khaarijiyad ma ihi walaakinii aniga asalu waan weydiini qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaad yusiibunaa mid nagu dhaca dalika arrinka isaga dhiiggaas mid nagu dhaca yuu ahaa fanu'maru waxaana la fari jiray wakhtiga nabiga alai sl slam biqadaai sawmi soomka inaan qadayna ayaana la fari jiray walaa nu'maruna lama fari jirin biqadaai salaad salaada inaan muxuu qadayna lama fari jirin maxaa yeelay bil kasta toddoba maalmood haddii gabadha xeed uu ku dhaca oo kadibna toddoba kasta qaday la yihahdo waa xaraj wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriid allahu bikum alyusra walaa yuriid bikum alcusra tashriica allah subxana wa tacala markaad fiiriso diinta nabi maxamed uu jideeyey yaa baad u sahlun wa yusrun waa shay ku durduri waa sidiisaba wax la yaab la sida dhabtaa culaysba ma lahaba marka qof kasta oo dad diinta ku adkayna ad aragto waa munafir ina minkum munafiriin yasiru walaa tucasiruu afataanu ya mucaad axaadiista didigeeda oo taysiirkaas dadka ka hor imaaday dhammaantood muxuu ahay lagu edbina haddii la aruuriyo risaalay noqon karaan wax aad ad yaabaysa weyaan aad bay u badan yihiin nacam xadiidka laba boqol sideed sideetanaad can abi saciid waxa laga wariy alkhudri radi allahu tacala arda sacd bin malik ibni sanaan qaala wuxuu yidhi kharaja rasul rasulka all ayaa mxuu ahay soo baxay fii adxaa mxuu ah ciidulabxa ayuu nabigu soo baxay aw fitrin amaba ciidulfitr ayuu usoo baxay ila lmusala meeshii lagu tukanayo o banaanka ahayd ayuu usoo baxay weeyaan asal ahaan waa in lagu tukado banaanka salaadaha ciidaha iyo istisqaa wix la midka fa mara nabigu wuxuu soo maray cala nisa tasadaqna war sadaqaysto fa inii aniga uriitukuna waa lidinkiin tusay oo waan arkay akara ahli naar ahli naarka ku ugu badan inaad tihiin ayaa lidin tusaya waxaad yeelaysaan sadaqada badiyo ilan sadaqada naarta ay damisaan faqultu faqulna waxay yidhahdeen wa bima ya rasuul rasuulka allow maxaa badanay oo sababta keenta inaan badana maxay ta weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi tukirna waxaad badisaan allacna cayda iyo naclada ayaad wa takfurna waxaad ku kufrisaan oo diidaan ood ku jasaartaan alcashiira zawjka iyo xaaska ninka aad xaaska u tihiin wanaagu idiin sameeyey ayaad muxuu ahaa ku caasisaan ood ku jasaartaan weyaan cashiirka waa mucaasharada guud ahaan laakiin hadda booskan ninka ayaa loola jeeda zawjka ayaa loola jeeda weyaan isaanki wanaag uu sameeyey aad ku kufrisaan maa ra'aytum arkin nabig ala sl min naaqisaati caqlin kuwa caqligooda uu yahay min naaqisaati caqlin kuwa caqligooda uu ka nusqaan badan yahay iyo wa diin ahaan uu nusqaan badan yahay oo adhaba ka tagsiin badan lilubbi rajuli ninka caqligiisa iyo maskaxdiisa alxaazimi ee go-aanka adag ee mowqifka adag min ixdaa kunna mid adinka idin ka mid ah weyaan nabiga wuxu yhi alai sl slam dad diin yar oo ka maskax yar haddana ninka dadka ugu caqliga badan ugu mowqifka adag markiiba muxuu ahaa dhinacnaa u tuura ya ninka si kastood u adagya si kasta iyo haween baa ka adag qofka haweenayda dumarka ayaa ka adag weyaan marka saas ayaa waxaa weyaan uu nabiga cadayna caleyh salat slam gabadhii ma aaminsin qulna waxay yidhahdeen gabdhihi ma aaminsin qulna waxay yidhahdeen meesha in si fiican lisoo waraysta moogta qulna waxay yidhahdeen wamaa nuqsaanu diinina diintanaga nuqsaankeedanaba allow maxay tahay iyo wa caqlina caqliganaga yaa rasul rasulka allow caqliganaga intuu intusee u hooseeya diintanaga say hosaysaa oo maxay ku hooseysaa qaala wuxuu yidhi alaysa miyaayn ahayn shahaadat lmar'ati haweeneyda markhaatideeda mila nisfi nisfi shahaadati rajul ninka markhaatidiisa niskeeda oo kale soo maaha ya oo ragga laba haween ayaa laiskugu dari markhaati markaay noqoto ya fa rajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa dayntii oo kale wax lamidka markii haddii laba nin la waaya hal nin iyo laba haweenay ah ama laba muxuuha gabdho muslimada a laisku dari soo maaha so saas qulna waxay yidhahdeen bal nabi alla way tahay weyaan ilan haddii marba ilaahay waa markaa bixiyey qof mumina sidiisaba kama hadla marba wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyrat min amrihim haddii ba lagu allah saa yidhi adiga iyo muxuu aha warkaaga iyo mucaaradnimadaada iyo in xagga la dhiga hadii kale imaanlaan baa kugu dhici sideedaba qaala allah nacam qaala rasuulu nacam sideedaba nacam qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl fadalika arrinka isaga min nuqsaani caqliha caqligeeda naaqisnimadiis darteed weyaan caqligeeda ayaa hooseeya alaysi miyay ahayn idaa xaadad markay tan labaad idaa xaadad markay xeesho lam tusalli midaanan tukanin walam tusum anaan soomin qulna waxay idhan balaa ha nabi allow qaala wuxuu yidhi fadalika arrinka isaga min nuqsaani diiniha diinteeda nuqsaanteedan taa weyaan oo muxuu ahaa in badanoo cibaadadii ka mid a ah ayaa dhaafaysa ramadaankii ummaddii ay soddonkii ragga cibaadaysanaan ayaga todoba maalmood inay ka maqnaatay u badanta haddii uur ay ahayn amaba ay aysa ahayn mid quusatay ayna ahayn salaadihii saas lagu dhuftay an miawen soddon iyo shan salaadood ay mxu ka maqnaanay mxuu ahaa oo sideedaba aanba meesha aan ugu jirin laakiin arrinta iyada ah culimada waxay leeyihiin waxaa laga hadla waa jinsiga hal haweeney oo boqol nin ka caqli badan ka aftahansan ka cilmi badan soo lama iyo mid muxuu ahaa aan laxaha la raacsanin laxaha aan la raacsanin ragga soo laguma arka diifka uu ka daa sooma dhowno nacam sidoo kale gabar qiyaamu leylka iyo soomka naafiladaa iyo dikriga alle iyo wanaagga aanan ka muxuu ahaa zuulaynin iyo mid islaamnimo sheegana oo muxuu ahaa eh, wakaana mudfurutan ah sooma badno oo badda muxuuaha dabaalna waxaa laga hadlaa marka afraadda maahan waa jinsiga guud ahaaneed tusaale rag oo dhan iyo dumar oo dhan ayaa muxuu aha laisbarbar dhigaya markaas miisaanka ragga ayaa hoos u degi oo ka kafadweydaana maxay ambiyadnaa ku jiraan weligeed gabar muxuu ahay ambiyada nabi ah, ya lama haya min nabi aadam alayhi sala slam nabi nuux ilaa hakada gabar miyaad haysaa nabi ah? marka kafada ragga waxyaabaha leexira waxaa ka mid ah raggaas ayaa ka mid ah ambiyadaasaa ka mid ah waxaa ka mid ah dadka dhan iyo aimo ka ma ragga mis dumar waa rag cilmiga inta badan diinta inkastoo dowrkood inay gutaan ay waajibta dumarkii iyo dadka dadka waxbaraya waa raggi wahakada marka jinsiga waxaa laga hadlaya jinsiga maskax ahaan marka laga hadla amaba tadayun iyo diin ahaan laga hadlaa jinsi ahaan waa rag iyo dumar laakiin afraadda ragga qaar aad u liidanaa jiro ay dumarka ka qiimo badan yihiin qaar ragga waxaa ku jira maskax liidan oo dumarka ay ka maskax badan yihiin qayb ka mid ah, oo badan wahaakada dumarka xataa caqli yari kalema ahane caaifada ku badan caaifada iyo caqliga qofka inuu caaifad ay qaado oo markiiba dumarka marka meelaha qaar la yimaado oo dhiig iyo waxyaaba la dilay iyo markiiba dumarka ilinta bay ka daadanaysaad aragteen raggina dhiiggi iyo wixii faraha la galaan mxuu ahay qubaanay somaad arkin marka caaifadii ayaa ka qalin noqona dumarka caqliga marka marba haddii caaifada ay soo gasho hoos buu udhici taas weeyaan marka ayib baabu alghusli qabays laga qabaysto min alxaydi xaydka laga qabaysta ayuu baab yahay habka looga qabaysanayo nifaasi iyo dhiiga dhalmada laga qabaysto weyaan xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can caaishata waxaa laga wariyey asidiiqa binti sidiiq radia allahu tacala anhu ardaha ana imraatan haweeney ayaa sa'lat weydiisay annabiya nabiga weydiisay sal l qabayska ay ka qabaysanaysa min almaxiid xaydka ka qabaysanaysa ayay nabiga weydiisay nabi allow saan qabaysta ay tihi fa amaraha nabigu wuxuu kayfa taktasilusa u kormarinaysa u qabaysanaysa ayuu nabiga faray qaala wuxuu yidhi khudi markii aad qabays u sheegay oy qabayska saa u qabayso oo biyaha saas muxuu yeele oo u sheegay ayaa wuxuu yidhi khudii waxaad qaadataa firsatan gobol yar ama qeyb yar oo suuf ah firsatan gobol yar oo mara ama suuf qaado oo min miskin ay mumasakatan waa noo imaan doontaa miskiin la mariyey la barfuumey ama la cadareey fataaharii biha isku nadiif weyaan o qaalat waxay tihi kayfa taaharu saan iskugu nadiifiyaa qaala wuxuu yidhi taaharii biha isku nadiif qaalat waxay tihi kayfa sidee waa sheeke adag adeeg badan sooma nacam qaala wuxuu yidhi subxaan allah ilaahay baa nadan taaharii biha isku nadiif intaas nabigu dhaaf way alayh sl slam gabadha yaroo muxuu ahaa bikaarada ah oo ku jirta gandoobkeeda nabigu ka xishood badnaa alay sl slam aad buu xishood badnaa xayaa aad buu xishood badnaa alay sl slam fajtadabtuha kadibna waan soo jiiday ayuu nabig ay tahay caaisha fajtadabtuha waan soo jiiday ilaya xaggaygan usoo jiiday gabadhii faqultu waxaan idhi tatabicii waxaad raacisaa ood marisaa biha gobolkaas yaroo oo cadarka la mariyey oo barfumaysan ahara dami dhiigga raadkiisa iyo meeshii u maray mari weeyaan saasaan ku idhi marka miskigaas barfumada hadda maanta oo alcoolka waxyaabahaas waaa laga dhibaatana keenaa laga yaabaa marka waa in nooca la marina meesha lagu nadiifina la ogaado inuusan dhibaato u keensanaynin meeshii la marinaye ile meesha meel xasaasa ama rag xibin taranka oo ha noqoto ama xibin taranka oo dumarka ha noqoto meel xasaasa marka waxaa la marina waa inay noqdaan wax dakhtar ahaan dakhtarku ogsoon yahay wax carfina waa inay noqdaan laakiin waa in ay wax dhibaato u keensana meesha ay noqon ka isaga marka ay marinayeen marka isticmaali jireen mid la yaqaano oo mujarab miski nooc fiican ayuu ahaa dhibaato aanan keensanaynin marka taa waa muhiim in la ogaada wa fii riwaayati limslim riwaayadda imaam muslim muxuu u sugnaatay ama u wariyey can caaishata caaisha laga wariyey radia allahu tacala ardaha ana asma asma waate asma kala haba ka yaabeenba asma bint abubakr inay noqoto maxaa yeelay ya ya asma asma bint cumays maya ayadana sheegi asma bint shakl ayaa la yihahdaa qaarna waxay leeyiin binta yaziid ayaa la asma binti shakl ayaa la waa ansaariyad asmaa bint abubakar muhaajiriyad waa weliba hijrad marka la yihahda waa dadkii libaaxa qeyb libaax qaatay asmaa binti shakl alansaariya ayaa waxaa waxay tidhi can caaishata waxaa la wariy asma binti shakl alansaariya saalat saalat nabiya nabigaa weydiisay alai slat slam can gusli lmaxiidi xaydka qabayskiisa ay ka weydiisay faqaalat waxay tihi faqala wuxuu yidhi nabiga dha taaudu waxay qaadanaysaa ixdaakuna midiin maa ahaa biyaheeday qaadanaysaa iwa sidrataha gobkeeda xamar gobka caleyntiisa la isticmaali jiray oo saabuunha loo isticmaali jiray sidrataha marka booskeeda maxaa geli maanta shaambadeeda iyo saabuunteeda qaadanaysaa weyaan fataaharu way mxuu ahaa kuwfataaharu way weyse qaadanaysaa marka fataaharu way weyse qaadanaysaa oo fatuxsinu waxay wanaajinaysaa aطuhuura weyse qaadkay wanaajinaysaa uma intaa kadib tasubu waxay shubaysaa calaa rasiha madaxeeda biyahay ku shubaysa wayaan fatatlukuhu kadbin way ku maramaraysaa oy marmarinaysaa dalkan marmarin shadiidan ee daran aad bay timaasaa u marinaysaa weyaan kow xataa tabluqa ilaa ay ka gaarsiisa biyaha shu'uuna rasiha timaheeda qeybta hoose asalka timaha ilaa ay ka gaarsiisa weyaan shu'uuna rasiha timaheeda qeybta hoose weyaan uma intaa kadib tasub calayha almay biyaha isku shubaysaa jirka kale iskaga shubaysa weyaan uma ta'khud waxay qaadanaysaa firsatan gobol yar oo suufa ama mara ah wamasakatan ee miski la mariyey fatataharu biha waa isku nadiifinaysa oo meeshii dhiigu ka soo baxay ay saa u marinaysaa weyaan fa qaalat waxay tihi asmaa asmaa bint shakl waxay tihi wa kayfa tataharu biha siday iskugu nadiifinaysaa qaala wuxuu yidhi subxana allah ilahi maa nasan tatahari biha isku nadiifi fa qaalat waxay tihi caaishatu waxay tihi kaanaha iyadoo tukhfi dalika arrinka asaga qaranaysa weeyaane tatabicina waxaad raacinaysaa dami dhiigga raadkiisa meesha dhiigku soo maray ayaad marinaysaa weyaan wasalathu waxay weydiisay nabiga ay weydiisay gabadhii can gusli janaabati janaabada sida loogu qabaysto fa qaala nabigeena wuxuu yidhi taahudu waxay qaadanaysaa maaan bi ayay qaadanaysaa fataaharu waxaa weyaan weyse qaadanaysaa fatuxsinu uhuura uhuura weyseqaadkay wanaajinaysaa aw tabluqu amaba tubliqu waxay ku xeeldheeraynaysaa aluhuura weyse qaadashada uma tasub waxay shubaysaa calaa rasiha madaxeeda ay biyaha ku shubaysa fatadlukuhu kadibna ay ku maramaraysa marmarinaysa weyaan xataa tabluqa ilaa ay ka gaarto shu-uuna rasiha timaheeda asalka oo qeybta hoose ay ka gaarto weyaan uma tufiidu way shubaysaa calayha dusheeda almaa biyahay ku shubaysaa fa qaalat waxay tiri caaisha nicma waxaa wanaag badnaaday oo qiimo badnaaday nisaau lansaari reer ansaareed haweenkooda ayaa nicmo badnaaday oo wanaag badnaaday weyaan lam yakun fahmaan oy wax ka bartaan addiina diinta inay bartaan weyaan baab istixaadati dhiig shubanka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo sagaashanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala an ardaha qaalat waxay um lmuminiin jacat faatimatu binta abi xubaysh gabadha faatima binta abu xubaysh la yihahdo abi xubeyshkaas magaciisa waxaa la yihahdaa qays ibn lmualib ayaa la yihahdaa qays abi xubeyshka magaciisa waxaa la yihahdaa qays ibn lmualib ayada reer qureysheed ayay ahayd weliba gabdhihii soo haajiray oo muhaajiraadka ay ka mid ahayd cabdulahi binu jaxsh ninka la yihahdo ayaa guursaday oo wiil la yihah baa u dhashay radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tihi ummin caaisha jaaat faatimatu bintu abi xubaysh baa timid ila nabi nabi u timid faqaalat waxay tihi yaa rasul rasuulka allow inii aniga imraatun haweeney ayaan ahay ustaxaadu waa lii dhiigshubansiya dhiigshuban ayaan qabaa weeyaan falaa adhuru ma daahir noqdo marba haddii dhiigga u istaagaynin salaaddiiba iska dhaafa faqala rasul wuxu yih sal slm laa maya salaad iskama dhaafaysid inamaa in kale maahn dalika arinka asaga dhiig shubankaas curqun waa xidid xidid weyaan oo xidid dhiigga deeyo weyaana dhiig mxu xayd ma ahanin walaysa ma ahanin bixaydin xayd ma ahanin fa idaa aqbalat haddii ay soo qaabisha xaydatuki xaydkaada oo waqtiga xaydka uu kusoo qaabila fadaci salaa salaad iskaga tag weyaan wa idaa adbarat haddii ay dubar joodisa oo xaydkii waqtigiisii uu tagana faqsili canka dam dhiigga iska dhaqi oo uma intaa kadib sallii tuka weyaan dhiigga oo caadi ah oon ur iyo waxba lahayn dhiig caadi ah weyaan dhiigga xaydkana waa ka duwan yahay oo muxua ah, calaamaadkiisa way garan karaan dumarka weyaan marka saa u dhaqan ayuu nabiga ala sl slam kale inay salaad kasta u weyse qaadato waa noo imaan doonta insha allahu tacala nacam <clears throat> zaad albuhaari imaam buhaari wuxuu ku kordhiyey uma intaa kadib tawadai u weyse qaada likulli salaatin salaad arku weyse qaada xataa yajia ilaa uu ka dalika alwaqti waqtigaas weyaan ilaa uu ka yimaado u qaada salaad kasto can umma caiyata waxaa laga wariy qalat xadiir umma nusayba aya la yidhahdaa nusayba bidami bidami iyo nasiiba labadaba waa lahaa nusayba iyo nasiiba labadaba waa layidhahdaa binti kacbin ayaa la yidhahdaa amaba bint alxaaris gabadha iyada ah waa ree ansaareed gabadh dhaqi jirtay zaynab binti rasuulilaahi sal l slam gabadh dhaqi jirta weyaan oo nabiga kadibna u dhiibi jiray hoosguntigiisu nabiga udhiibi jiray alai slam uu dhihi jiray eh, haloo xiro maradiis intuu udhiibi nabiga udhihi jiray hoos ugu xiro udhihi jiray alai sl slam kadalika waxay ahaan jirtay gabdhaha tii gudi jirta ay ahayd gabdhahay gudi jirtay radia allahu anha ardaha waxay geeriyootay fii xuduud sabciin hijrada nabigan markay toddobaatan taqriiban agagaarkeeda ayay geeriyootay weyaan ummi caiya waxay leed qaalat waxay tihi kunaa waxaan ahnay laa nacudu kuwa aanan tirinin alkudrata calowga alkudrata calowga waxyaabaha calowga biyaha markii caro iyo lagu shuba suma calwaan oo muxuu ahaa cadaantoodii iyo wanaaggoodii u baaba'aa oo siibay u yara midabkooda yaro mxu bedelmo kuna waxaana laa nacudu kuwa aanan mxuaan tirinin alkudrata calowga iwasufrata boorgoorowga shay-an waxba tirin jirin dhiigga markuu naga dhammaado oo dhiigga uu go kadibna milil iyo waxyaaba mxuu ahaa aanan aad e, e, casaan ahayn oo ama borgoorawa ah, amaba waxaa weeyaan yaro mxuu ahaa e, yara calowah ayaa imaan jiray kuwa iyaga macno uma yeeli iska dhaqi jirnay salaadan dukan jirnay oo xaydka waqtigiis waa laga soo baxay ayay ula jeedaa radi allahu tacaala canha wa ardaaha baabu qusli dami lxaydi xaydka dhiiggiisa in la dhaqa iyo dhaqitaankiisa ayuu u baab yahay xadiidka laba boqol iyo laba iyo sagaashanaad can asmaa binti abi bakr waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardaha annaha qaalat waxay tihi sa'alat imra'atun haweeney baa waxay weydiisay rasul rasulka alle weydiisay oo fa qaalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow ara'ayta bal ka waran ixdaana mid annaga idaa asaaba hadduu ku dhaca thawbaha maradeeda addamu dhiigga min alxaydati oo xaydka xaggiis kayfa tasnacu say dhiiggiyaa soo duulayoo marada ku dhacay amaba uuba ku daatayba aydka maxay samaynaysaa fa qaala rasul llahi wuxuu yidhi sal slm nabigan wuxuu yidhi idaa asaaba hadduu ku dhaco thawba axad ixdaakuna min diin maradeeda addamu dhiigga min alxaydat xaydka faltaqrishu ha jijibiso waa markay qalabantaha weeyaan uma intaa kadibna litandaxhu ha ku shubta bimaain biy oo biy ha ku burburiso waa sidii loo dhaqi jiray uma litusalli fiiha ku tukata weyaan dhiigga haddii ku dhaca dhiigga hadduu qalala halaga saas mxuuha ku tukata weyaan hadduu qon yahay waa la mid baabu ahaarati jismi alxaaidi haweeneyda xaydka qabtay jirkeeda inuu aahir yahay ayuu baab yahay xadiidka laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can caaishata waxa lg qalat waxay tihi umu lmuminiin ina nabiya nabigeena sal l slam kaana wuxuu ahaa ku dangiigsada oo ku tiirsada alaa xijri dhabtayda ayuu nabiga ku dangiigsan jiray wa ana xaaidan anoo xayd qaba uma yaqra'u lqur'aana qur'aanku akhrin jiray ayadoo xayd qabta ayuu nabiga baga ummi min caaisha ayuu ku dangiigsan jiray kadibna qur-aanku akhrin jiray calayhi salat slaam marka qofka xaydka ah inay nadiif tahay oo daahir tahay oy bala qabin oo qur-aanka iyadoo bageeda la saaran yahay oo saa loogu dangiigsan yahay in la akhrin kara ayuu muxuu ahaa ay caddaynaysaa radi allahu taala anu arda xadidka laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad can caaishata waxa lagu radi allahu taala anhu ardaa qaalat waxay tir caaisha kuntu waxaanay ashrabu mid caba wa ana aniga xaayidan anoo xayd qaba ayaan wax cabi jiray ama caano ama biyo iyo wax la midka weyaan uma unaawiluhu waxaan u dhiibi jiray waalkan wax ku caba annabiy nabigaan udhiibi jiray fayadacu wuxuu nabiga saari jiray faahu afkiisa wuxuu saari jiray calaa mawdici fiya afkayga meeshii aan saaray ayuu saari jiray meeshii laftirkeeda ayuu nabiga ka abaari jiray fa yashrabu wuu cabi jiray wa atacaraqu waxaan goosan jiray alcarqa laf ayaan hilib ka goosan jiray waana aniga xaa'idan anoo xayd qabo uma unaawiluhu waxaan udhiibi jiray annabi nabigan lafta udhiibi jiray calai slat slam fa yadacu wuxuu nabiga saari jiray faahu afkiisa wuxuu saari jiray calaa mawdici fiya afkayga meeshii aan saar ayuu wanaag kula dhaqda la yidhi bal arka qolyaan hadda ilbaxa iyo yowyowdii baabkaa sheegana waa kun iyo afar boqol oo sano ka hore ya meeshii afkii inuu ka leeximaa meeshuu afka saarnamaya alai sl slam hilibkii ayuu ka saaranaya waa ku jeclaada ambeenta oo socota ya wax ka jir laba arka waad aragtaan tan ayaa xaqiiqa ah. nabiga tartan ula geli jiray umar min caaisha radi allahu taala orod musaabaqo la geli jiray laba jeer ayuu la tartay maad inta ay gabadha ahayd oo muxuu ishaysatay oo aad hilibka uusan u fulin ayaa tartan la galay meel gooniya labadoodii markaasuu nabiga ka hormaray maalinta daba nabiga caanabigayadaa nabiga ka hormartay gabar yara dileen mota markiibamarkii dambe markii de ay yara weynaatay hilibka u fulay ayaa nabiga wuxuu yidhaye bal marta isku dayna kadibna markaasaa waxaa lagu dhaafay xawaara lagu dhaafay ya aad baa waa laga dheereeyey markaasaa wuxuu yidhi tilka bitilka ya tii maalinta maogeyd tan u qaado arrintaas kulli nabiga waxaas uma baahno ya laakiin wacaashiruuna bilmacruuf in xaaskii qofka uu wanaag kula dhaqdo ood kaftan iyo ciyaar iyo wanaag iyo khayr uu kula dhaqdo iyo qalbi wanaajin in loo baahan yahay oo ina diinta iyo taqwada iyo ahlujananimada iyo sheekhnimada iyo ay diidaynin ay daliilta weyaan ya marka baabkaas waa baab ummadda soomaaliyeed waliba haasatan ragga hore ay u baahan yihin kuwan dambe ayaga way ku adgudbeen wiilashya baab mubaasharati xaydka intaan ku joojinayna insha allahu tacala hada wallah aclam w sal allah waslam aley rsul mustafa